بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وربما أكسب ثان أولا تانيثا إن كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إلهه اسم ظاهرا حيث وقع كوحد اللبي والدوالي ساعدي washada ilaau yaday lilabbay waalzamuu idaafatan ila aljumal xaydu waid wain yunawan yuxtamal ifraadu id wamaa ka id macnan ka id adif jawaaza naxwi xiina jaanubin wabni aw icrib maa ka id qad ujriya wakhtar binaa matluwi ficlin buuniya wa qabla ficlin mucrabin aw mubtada acrib waman banaa falan yufanada waalzamuu idaa idaafatan ilaa jumaalilafcali kahun idactala limufhim itnayni mucarafin bilaa tafaruqin udiifa kiltaa waa kiilaa wa rubbama agsaba inuu kasabsiyaa surowdaa aanin ka dambe awalan kan hore ta'niitan ta'niis inuu kasabsiyaa surowdaa in kaana waa haddii uu yahay muuhalan mid looga eheldhigay lixadfin xadafa waa haddii looga eheldhigaye waxaan ku soo jirnay baabulidaafa wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi mudaafka mudaafu ilayhiga waxyaabo uu ka kasbanayo mudaafkaa kasbanaya mudaafu ilayhiga ayuu ka kasbani saddex iyo toban arrimood ayuu mudaafka mudaafu ilayhiga ka kasbadaa saddexdaa iyo saddex iyo tobanka arrimood afar ka mid ee waa soo marray tacriif ayuu ka kasbadaa oo mudaafu ilayhiga haddii uu macrifo yahay mudaafka macrifuu noqoni takhsiisna wuu kasbadaa waa soo marray oo mudaafu ilayhiga haddii uu nakiro yahay mudaafka takhsiis ayuu kasbani takhfiifu lafdi ayuu kasbani lafdigoo la fududaynaya idaafada haddii ay lafdiya tahay daaribu zaydin lafdigaa la fududaynaya rafcu lqubxi sife mushabbahe macmuulkeeda loo idaafeeyey haddii uu yahay rafcu lqubxi xumaan oo la koryeelayo ayuu kasbani afartaa arrimood waa soo marray hal arrinna musanifka halkuu ku sheegayaayo mudaafka mudaafu ilayhiga ta'niid ayuu ka kasbani mudaafu ilayhiga mu'anasa mudaafkana mudakar weeye mudaafkii mudakarka ahaa ayaa sida mu'anasa loola dhaqmay oo damaa'irta loo soo celinayo waa la ta'niiini hadduu mubtado yahay khabarkiisa waa la ta'niiini waxaa loola dhaqmay sida oo kale waana mudakaree galo mudaafku mudaafu ilayhiguuna ka kasbanaya waa arrin shanaad lixaad tadkiir ayuu kasbani mudaafkii oo mu'anas ah mudaafu ilayhigana mudakar uu yahay ayaa mudaafkii mu'anaska ahaa sida mudakar loola dhaqmi inna raxmat allaahi qariibun raxmata mu'anasay ahayd allaahi baa loo idaafeeyey lafdiganoo sida mudakar loo isticmaalo qariibun khabarkii waa la tadkiiriya qariibatun lama dhihin tadkiirkaa xaggee laga keenay mudaafu ilayga innada ismigeedoo raxmo ah ismiga loo idaafeeyee allaahi ah ayuu tadkiirka ka kasbaday waayahay toddobaad wuxuu kasbanayaa lixaad weeye kaah toddobaad wuxuu kasbanayaa mudaafka mudaafu ilayhiga uu ka kasbanayaa darafnima mudaafkiioon daraf ahayn mudaafu ilayhigiisiyaa darafa mudaafka laftiisaa darafnimo lagu nasbini yas'aluhu man fi الsamaawaati kula yawmin huwa fii sha'ni kullada darafnimay ku nasbisan tahay kulladana min asmaa'i zamaanba ka mid ma aha yoomka loo idaafeeyuu ka kasbanayaa darafnimada sideedaad wuxuu kasbanayaa mudaafka mudaafu ilayhi wuxuu ka kasbanayaa mafcuululmulaqnimo mudaafkii oon mafcuululmutlaq shaqo ku lahayn ayaa masder loo idaafeeyey masdernimadii ayaa wuxuu ka kasbanayaa mudaafu ilayhigiisa falaa tamiiluu kula almayn walow taqawala calaynaa bacda alaqaawiin kula almayli kuladani mafcuululmudallanimu ku nasbisan yahay almaylida loo idaafeeyuuna ka kasbaday waayahay yahay mudaafu ilayhi mudaafka mudaafu ilayhiga wuxuu ka kasbanayaa wujuubu tasdiir in la hormariyo inuu waajib noqdo yacnii mudaafu ilayhiga wujuubu tasdiira mudaafkiya loo idaafeeyey ayaa wujuubu tasdiirnimadii qaadanayaaoo kasbanaya waayahay wuxuu kasbani mudaafka mudaafu ilayhi ka kasbani jamacnimo mudaafka waa mufrad mudaafu ilayhigaa jamca mudaafkii sida mudaafu ilayhiga jamacu u yahay jamacnimada inuu kasbadee jamcnimo loola dhaqmo ayaa dhici karta famaa xubu diyaari shaqafna qalbi walaakin xubu man sakana diyaara ayaa beytu shaacira amuruu cala diyaari diyaari leyla uqabilu daljidaara wadaljidaara famaa xubu diyaari shaqafna qalbii walaakin xubu man sakana diyaar amuru cala diyaari guryahaan mari diyaari layla layla guryaheedaan mari uqabilu waxaan dhunkani daakan aljidaara ee jidaarka wadaljidaara jidaarkanna waan dhunkani famaa xubu diyaari guryaha jeceelkooda shaqafna ma ayan leexininoo ma ayan jeexin qalbii qalbigayga guryaha maaha waxaan jeclahay walaakiin xubu man qolo jeceelkooda ayaa qalbiga iga jeexay sakana diyaara guryaha degana maclushaahidka waxa weeyaan famaa xubu diyaari xubu waa mufrad waa masder mufrada addiyaarida loo idaafeeyaa jamaca shaqafna damiirka xubbi loo soo celiyey jamacnimo ayaa loo isticmaalay jamacana wuxuu ka kasbaday mudaafu ilayhigiisa jamca wuxuu kasbanayaa bina sida musanifkaba uu keeni doono oo mudaafkii oo mucrab ahaan jiray ayaa mebni loo idaafeeyey fii bacdi alaxyaan mebni buu noqonayaa mudaafkii laftiisaoo binaha wuxuu ka kasbanay mudaafu ilayhigii musanifkaaba keeni doonay waxaa kaluu kasbanayaa Eh, eh, tashriif mudaafu ilayhigaa sharaf leh mudaafkana sharaf ayuu kasbani beytullaahi baa tiri beytu guriga caadi weeyaanoo haddii beytun keli la yidhaahdo eh, tashriif iyo taxqiir midna tusin maayo allaahise haddii loo idaafeeyo sharaf buu helaya guri ilaahw taxqiir ayuu kasbani beytulkhinziir baa tiri wuxuu kasbaa beytulkufaar taxqiir ayuu kasbani saddex iyo tobankaa arrimood ayuu mudaafka mudaafu ileyhiga ka kasbadaa saddex iyo tobankaa arrimood afar arrimood waa soo sheegnay arrin shanaadana halkuu ku sheegayaa bina uu kasbanayana wuu sheegi doonaayo lix bay noqoni intii kale wuu ka tegay laakiin khudarigaa si fiican u tawdiixinayaayoo dhigaya wa rubbamaa aksaba inuu kasabsiiyaa suurowdaa taanin midka dambe mudaafu ilayhiguu u jeedaa ayaa wuxuu kasabsiini awalan kan horoo mudaafkaa ta'niian mu'anasnimo inuu kasabsiiyaa suurowdaa waa goormaa in kaana waa haddii uu yahay mudaafka hore muwahalan mid looga eheldhigay lixadfin xadaf yacnii mudaafka inta la xadfo ayaa mudaafu ilayhiga meesha mudaafka la dhigi macnahana waa la garani hadday sidaa dhici karto mudaafka mu'anasnimada mudaafu ilayhiga ayuu ka kasbani miaal waxaa baytu shaacira bashaynaa kama htaza ribaaxun tasafahada caaliyaha maru riyaaxi nawaasimi mashayna islaamihii way socdeen kama htazat sida ay u lulato rimaaxun laama siday u lulushaan laamaha oo tasafahad ay ku dhabatay acaaliyaha baarkeeda sare maru riyaaxii dabeelo maritaankooda annawaasibi ee jilicsan maxalushaahidka waa tasafahad ficliga taa u ta'niid ayaa la geliyey faacilkana waa mudaker tasafahad maru riyaaxi maru oo masder ayaa faacila waa mudaker ficligana taa u ta'niid ayaa la geliyey waayahay maruu mu'anasnimada xaguu ka keenaya alriyaaxida loo idaafaynayo maruda haddii la xadfee alriyaaxida faacil laga dhigo maruda waa la fahmi lahaa oo haddii la dhihi lahaa tasafahad acaaliyaha alriyaaxu dabeelaha ku dhowday waay mareen unbaa loo jeedaa waa la fahmi lahaa marka waa haddii mudaafka inta la xadfo mudaafu ilayhiga meesha mudaafka la dhigo macnaha la garanayo walaa yudaafu smun lima bihi itaxad macnaa waa awil muuhiman idaa warad walaa yudaafu looma idaafeeyo ismun ismi limaa shay looma idaafeeyo itaxadda la keliyoobay bihi mudaafka la keliyoobay macnan min jihati macna wa awil awil muuhiman wax moodsiiyo idaa warada waa haddii uu soo arooray yacni wuxuu leeyahay sideedaba labada ismiye laysu idaafaynayo waxaa la yaqaanaa tacriif iyo takhsiis iyo waxyaabahaasay kala kasbadaan mar haddii mudaafka mudaafu ilayhiga macrifanimo iyo ama takhsiis uu ka kasbanayo waxaa laazima ah mudaafka iyo mudaafu ilayhiga ajnabi inay kala yihiin laba ismiyoo hal daata ku wada dhacayo in laisu idaafeeyaa ma bannaano waayo shay daatadii tacriif kama faa'iidaysan karo takhsiisna kama faa'iidaysan karo miaal nin ayaa waxaa la yidhaahdaa maxamed qaasimna waa la yidhaahdaa labada magac baa sagaaleh muxamed iyo qaasim isuma idaafin karto muxamedu qaasimin ma dhihi kartid waayo maxamedka qaasimka waxyaabuhu ka faa'iidaysan lahaa kama faa'iidaysan karayo maadaama isku daata ay ku dhacayaan mudaafka iyo mudaafu ilayhiga kala macno inay noqdaan ayaa shardi ah isku macno haddii ay noqdaan la idaafayn idaafeen karo waayahay walaa yudaafu smun limaa bihi itaxad macnan waxay isku macno noqdeen looma laisuma idaafayn karo isku lafdi ha noqdeen ama lafdiga ha ku kala bedelaadeen zaydu zaydin oo hal nin la yidhaahdaad isu idaafayso laa yajuus waa isku lafdi ama lafdiga ay ku kala bedelan yihiinoo maxamed iyo qaasimkii haddeeraan sheegayni amaa haddii ay macnaha ku kala bedelan yihiin lafdiga ha ah iswaafaqsanaadeen ama yaya iswaafaqsanaanin waa la isu idaafayn karaa haddii lafdiga iyo macnaha labadaba ay isku khilaafsan yihiin waa sida faraha badanba hulaamu zaydin hulaam iyo zayda isu idaafaysteen labadaatay ku kala dhacayaa waana kala lafdi isku lafdi haddii ay yihiin laakiin kala daata ay ku dhacayaanna waa la mid ibnulibni baa tiri ibnulibni ibni iyo ibni umbaad isu idaafaynhays waa isku lafdi laakiin macnahay ku kala bedelan yihiin oo laba wiiloo kala duwan weeye ama abulabi baa tiri jaduljaddi mar haddii ay macnaha ku kala bedelan yihiin lafdiga habay iska waafaqsanaadeene waa la isu idaafeyn kara waa yahay wuxuu raaciyey musanifka waaawil muhiman idaa warad haddiibaa carab laga maqlo laba ismiyoo isku daato ku dhacaya in laisu idaafeeyo awil oo waxaad ku awishaa labada ismi midka hore musamaa ku awil kan dambena alismi ku awil waxaan ku soo marray baabulcalami musanifka bilowga kitaabka uu soo bilaabay baabulcalami waxaan ku soo marray wain yakuunaa mufradayni faadif xatman wailaa atbici aladii radif basriyiin madhabkooda ayuu ahaa laqabka iyo ismiga haddii ay meel isugu yimaadaan ismiga ayaa waajibnimo la hormarinayay laqabkana waa la dambaysiinayey mufradeen haddii ay yihiinna waa laisu idaafaynayey wain yakuunaa mufradayni faadif laba mufrad haddii ay yihiin waa saciid iyo kursiya saciidu kursin waayo isu idaafaynta markaa wuxuu ku waday labada ismina iskudaatay ku dhacayaan ilaa ismiga iyo laqabkiisa iskudaatay ku dhacayaane faadif wuxuu u jeedaa carab wixii aad ka maqashay iyagoo isu idaafaynaya daa'imi sidiisa u daa halkanna wuxuu u jeedaa carab wixii laga maqlay sidiisaa loo daayinaya laakiin waxaa lagu awili musamaa hada alism oo saciidu kursin waxay ka dhigan tahay musamaa kursin kursi kii lagu magacaabi jiray walaa yudaafu lama idaafeeyo ismun ismi limaa shay itaxada ismiga uu la keliyoobe bihi maaga macnan xagga macnaha uu kala keliyoobe wa awil awil muhiman wax moodsiiyo idaa warada marka uu soo arooro وبعض الأصماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض الأصماء أصماء قار كذا يضاف ولا إضافين أبدا ولجد وبعض ذا كلا إضافين قاركي قد يأتي إنه يمادا سرودا لفظا حال واللفظ يهي لفظ أو مفردا مفردا هل كان وحوك هذا يا مصنف كه أصماء من حيث الإضافة وعدمها مركل لأهو تنقسم إلى ثلاثة أقسام سبح قيب أيه وقيب سنتها qaybka ugu badani waa qayb idaafo iyo cadamulidaafo labadaba inay aqbasho la yaqaano asmaada in la idaafeeyana way aqbali inaan la idaafaynin ee la ifraadiyana way aqbali qoladaasaa u fara badan waa sida asalka ah qaybta labaad waa qayb in la idaafeeyaaba ayan bannaanayn qaybta saddexaadna qayb in la idaafeeyo ay laazim tahay saddexdaa qayb ayay u qaybsamayaan qolada in la idaafeeya jaaza wajaaze ay tahay in la idaafeeya inaan la idaafaynin musanifka kaba uusan hadlin waayo waa sida asalka asmaadan ay u badan tahay qolada in la idaafeeya ayaan bannaanaynna kaba uusan hadlin toddoba ismi weeye toddoba ismi ayaa weligood in la idaafeeya ma bannaana yacni mudaaf inay noqdaan ma bannaana toddobadaa ismi afar macarifta ayay ka mid ahaayeen damiir calam oo calamnimadiisa baaqi ku ah oo tankiirkiisa aan la niyoonin ismul ishaara ismi mawsuuloo ayun laga reebay afartaa waa macrifo ismul istifhaam oo ayun laga reebay ismu shardi oo ayun laga reebay iyo ismul toddobadaa ismi weligood in la idaafeeyaama bannaan waa damiir calam calamnimadiisa ku baaqi ah oo tankiirkiisa aan la niyoonin amaa tankiirkii haddii la niyoodo in la idaafeeyaa waa bannaantay calaa zaydunaa calaa zaydunaa yowma nuqaa ra'sa zaydikum biabyada maadi shafratayni yamaanina baytu shaacira calaa zaydunaa zayd buu idaafeeyo naa uu idaafeeyey zaydnaa calamnimaa lagu yaqaanay tankiirkiisuu niyooday calamka haddii tankiirkii la niyoodo waa la idaafeyn karaya amaa tankiirkii haddii aan la niyoonin calam in la idaafeeyaa laa yejuus damiirna muطlaqan mudaafun baa noqda calamna lama idaafeeyo ismulishaarana weligii mudaafma noqdo lama idaafeeyo ismi mawsuul ayun ayaa ka mid ahayd ayun waa la idaafeeyaa laakiin ayun mooye mawsuulka kaleoo dhan wax la idaafeeyaa ma jiro ayunka maa wa ucribat maa lam tudaf waa kaa soo marray musanifkana wuxuu soo wadaa ayunta aqsaamteedaba dhammaan idaafe inay laasimtaba laazim waa in la idaafeeyaa ayun marka ayunta mawsuul haddii ay tahay lama idaafeeyo waa la idaafeyn waa laasimnimaa loo idaafayni mawsuul intiisa kale lama idaafeeyo waa afar ismulistifhaamoo dhan lama idaafeeyo ilaa ayun mooye ismu shardi oo dhan lama idaafeeyo ilaa ayun mooye iyo ismulficli toddobadaa ismi ayaan idaafo weligood aqbalin qaybta saddexaad waa asmaa idaafa laasimto asmaa in la idaafeeya ay laasim tahay asmaada in la idaafeeyo ay laasimka tahay iyaa qaybsamiyo waxay u qaybsami ismi la idaafaynayo loo idaafaynayay jumle mufrad looma idaafayn karee jumle in loo idaafeeyaa laasima jumle marka loo idaafaynayay haddana laba usii qaybsamayaan mulaquljumle in loo idaafeeyo jumla ismiye iyo jumla ficliye labadaba loo idaafayn karo iyo khusuusuljumla in loo idaafeeyo ficliye keli loo idaafeeyo mulaquljumla loo idaafayni waa id iyo xaytu musanifkaas soo wada khusuusulficliya loo idaafayni waa idaa cinda aljumhuur waa yahay markaa la idaafeeyo jumlo loo idaafeeyo mudlaquljumle iyo khusuusuljumlo mid kastaba ha loo idaafeeye in laga goyni karo iyo inaan laga goyni karin musanifkaa keeni doona taa waa qayb qaybta labaad mufrad in loo idaafeeyo on jumlo loo idaafaynin qoladan mufradka loo idaafaynayaa qaybsamayaa haddana lmufrad in loo idaafay mufrad oo dhan daahir iyo mutlaq isku siyaa loogu idaafayn karaya sida kilaa iyo kiltaa waa yahay iyo khusuusulmufrad in loo idaafeeyo oo daahir keli loo idaafeeyo damiir looma idaafayn karo waa sida duu iyo uluu iyo waxa la midka ah ma ahe in damiir keli loo idaafeeyo oon daahirba loo idaafeyn karin sida waxde iyo labey iyo qoladan uu tirinayo qoladaan khusuusu damiir loo idaafaynayo laftoodaa qaybsamayaayo mutlaqu damiir in loo idaafaynayo damiiroo dhan in loo idaafayn karo mutakalim mukhaaab iyo haay waa waxda oo waxdaka iyo waxdahu iyo waxdi inaad tidhaha kuu bannaan iyo khusuusu damiir in loo idaafeeyo oo damiirulmukhaaab keli loo idaafeeyo oo labey iyo dawaaley iyo sacday iyo qoladan uu tirinayo mukhaaab keli damiirulmukhaaab keli ayaa loo idaafeeyaa waxyaabahaasuu rabaa inuu dabada ka maro waa arki doonnay wa bacdulasbaa'i asbaada qaarkeeda yudaafu waa la idaafayni abadan weligeed wa bacdu daak ha la idaafaynaya qaarkii jumlaha loo idaafeeyo ama mufrad ha loo idaafeeye qad yaatii inuu yimaadaa suurowdaa lafdan xaal uu lafdi yahay lafdiga oo mufradan la keli yeelo mudaafu ilayhigii laga xadfay yacnii isagoo idaafo laazimayey jumlo in loo idaafeeyuu laazimayey ama mufrad in loo idaafeeyuu laazimayey waxaa bannaa mudaafu ilayhigiiba in la xadfo mudaafkii keligiisoo mutaxana la baaqi yeelo asmaada qaar ayuu ku bannaan yahay qaarna mudaafu ilayhiga in laga xadfaaba ma bannaana hadduu mufrad yahay iyo hadduu jumlo yahayba isagaa tafsiilin doona wa bacdu maa yudaafu xadfan intalac ilaahu usma daahiran xayu waqac ka waxda labey wadawaalay sacday washada ilaau yaday lilabey wa bacdu maa shay qaarkii yudaafu la idaafeynaya xatman idaafatan xatman idaafo waajibee la idaafaynaya qaarkii imtanaca waxaa reebtoon iilaa'uhu ku-xijintiisa isman ismi lagu xijiyo ismiga oo daahiran daahira xayu meel alla meeshu waqaca dhacdo ka waxda iyo walabe iyo wadawaale iyo wasacday weeye washadda waxa shada iilaau yaday yaday la xidhiirinteeda lilabey lala xidhiiriyo halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka asmaada la idaafaynayo qaar waxaa jira mufrad loo idaafaynayo jumlo aan loo idaafaynayn qaarkaas mufradka loo idaafaynayo ayaa qaybsamaya in muطlaqulmufrad loo idaafeeyo daahir iyo damiir isku si loogu idaafeeyo sida kilaa iyo kiltaa iyo ma ahee khusuusu daahir in loo idaafeeyo sida ulu iyo ma aha in loo idaafeeyo khusuusu damiir damiir oo khaasa keli loo idaafeeyo daahir loo idaafeyn karin qolada damiirka loo idaafaynayo halka ku sheegay qoladaa damiirka un loo idaafaynayo laftoodaa qaybsamaya qaar damiiroo dhan ayaa loo idaafeyn karaa waxdada uu hormariya wey waayahay qaarna damiirulmukhaaab keli ayaa loo idaafeeya oo labey iyo dawaaley iyo sacdayda uu eh, musanifka sheegay oo isla markaana lilijaaba hadalku jawaabid loo isticmaalo damiir khusuusu damiir damiirulmukhaadab keli ayaa loo idaafeeya wuxuu raaciyey washadda ilaau yaday lilabey alla ilaahe waxaa la arkay labey oo yaday oo ismi daahir ee loo idaafeeyey waa la maqlay shicri ayaa lagu maqlay dacawtu limaa naabanii miswaran falabaa falabay yaday miswarin ayaa baytushaacira ah. nin ayaa diya lagu yeeshay diyadii ayuu iska bixin waayey nin eh, miswar la yidhaahdo diyadii bixinteeda ugu yeedhay wuu la bixiyey ninkaasuu ammaanaya dacowtu waxaan u yeedhay limaa shay dartii waxaan ugu yeedhay naabanii igu dhacay miswaran ayaan u yeedhay falaba miswar waa i ajiiba warkaygii falabee yaday miswari miswar labadiisa gacmood ajiibidoodaan ajiibay oo labey ayaa wuxuu u idaafeeyey yaday oo ismi daahir ah sidaa waa la maqle laakiin sida la yaqaano shaad weeye arrinkaa iyo naadirnime labayn damiir mukhaadab keli loo idaafeeyay ahayd wa bacdu lasmaa'i asmaada qaarkee wa bacdu maa shay qaarkii yudaafu la idaafaynaya xatman waajibnimo loo idaafaynaya qaarkii imtanaca waxaa reebkoon iilaahu ku xijintii isman ismi lagu xijiyo ismiga oo daahiran daahira xayu meel alla meeshuu waqaca dhacaba ka waxda iyo walabay iyo wadawaalay iyo wasacday weeye washada waxaa shaada iilaau yadee la xidhiirinteeda ku xijinteeda lilabay labay lagu xijiyo walzamu idaafatan ila aljumal xayu waid wain yunawan yuxtamal ifraadu id wamaa ka id macnan ka id adif jawaazan naxwu xiina jaanubid walzamuu waxay laaimiyeen idaafatan idaafo waxay laasimiyeen ila ljumali jimlo loo idaafeeyo xayu iyo waid wain yunawan haddii la tanwiiniyo lafdiga id a weeye yuxtamal waa la aqbali ifraadu id id ifraadinteedaa la aqbali wamaa shayga ka id id la midee macnan xagga macnaha ka id id ayuu la mid yahay xagga idaafadana adif idaafee jawaazan jawaasuu idaafee naxwi xiina wakhtigii jaa uu yimid ayaa nubida la tuuroo la xurim halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ee asmaadii jumlo loo idaafeynayey weliba muطlaqul jumla loo idaafeynayey ismaadaasi waa id iyo xayu labadaa ismi jumla loo idaafeeyaa mulaquljumlana loo idaafeeyaayo jumla ismiye iyo jumla ficliye labadaba waa loo idaafeeyaa waayahay waana mabniyo idaafadan jumlada ay u baahan yihiin iftiqaar ayaa ku sugan oo xaraf waxay ka shabahayaan xagga iftiqaarka jumlo u baahashada xayu waa darfulmakaan weligeedna darfulmakaan kama baxdo fii bacdi alaxyaan darfuzamaan ayay qaliilnimo u baxdaa marmar ayay darfuzamaan noqotaa jumlo idaafadeeda ayay laasimtaa beed ayaa shaadnimo waxaa lagu arkay iyadoo ismi daahir ee loo idaafeeyey laakiin ma sida raajixa ah xayu darfuzamaan weeye jumlo unbaana loo idaafeeyaa id ayaa kuu timid waa darfuzamaan mubham maadina ah saddexda arrimood ayay isku darsatay darfuamaannimo maadinimo mubhamnimo saddexdaa arrimood ayay isku darsatay jumlaa loo idaafeeyaa waa yahay jumla loo idaafeeye iyaduu icraabka ay qaadani muxuu yahay laba maxal inay dhici muttafaq weeye oo naxwiyiin waa isku waafaqsan yihiin hal maxal inayan dhacayninna muttafaq qariibun biاlitifaaq weligeed fii maxali rafcin inayan dhacaynin qariibun biاlitifaaq maxalunasbe iyo maxaluljar inay dhicina bitifaaqi wey maxaluljar ayay dhici waa haddii daraf loo idaafeeyo oo daraf ayaa mudaaf noqday idna mudaafu ilayhi bay noqotay fii maxalli jarin bay dhici sida yowma idin xiina idin waqta idin iyo wixii la mid ah waa yahay way dhici maxalu marka ay dhici darafnimo in lagu nasbinayo biitifaaqi naxwiyiin naxwiyiinta way isla ogol yihiin id darfu zamaan weliba maadiya inay tahay oo fii maxalli nasbin ay dhici waa yahay mafcuulun bihi ma noqotaa se mafcuulu bihi in laga bedelo ma dhici karta jumhuuru naxwiyiin waa diidan yihin oo waxay leeyihiin id weligeed mafcuul bihina ma noqoto bedelun min mafcuul bihina ma noqoto oo sideed yeeli qowluhu tacaalaa wadkur fi lkitaabi maryama idintabadad iyo wadkuruu id antum qaliilun mustadcafuun wadkuruu ficli iyo faacil soo ma aha idna mafcuulu bihi soo uma eka wadkur fi kitaabi maryama udkur oo ficli amar ah maryama mafcuulkiisii soo ma aha idintabada idna bedel soo uma eka may darafkii ku camalfali lahaa ayaa labada aayadba maxduuf ah idna darafnimay ku caddahay darafnimo haddii laga leexiyo mafcuulu bihi laga dhigaana macno la fahmi karaabaa ma soo baxayo waayo wadkuruu id antum haddii la yidhaahdo id ayaa mafcuula macnihii wuxuu noqonayaa wadkuruu sheegsheega niman yahow oo xusuusta id wakti xusuusta antum mustadcafuun waagii aad yareedeenood mustadcafiinta ahaydeen zamankaas xusuusta oo waxa la xusuusanaya waa zamanka iyo taariikhda iyo garo ee qiladii iyo ma aha aayadduna sidaa uma jeedo aayaddu waxay u jeeddaa waagaa aad yareedeen nicmadii la idiin gale nicmadaa xusuustoo ka shukriya waxaa loo jeedaa taa sidaa darteeda waxaa xadfan ficliga mafcuulkiisi oo wuxuu noqon lahaa wadkuruu nicmat allaahi calaykum ilaah nicmayntii uu idiin nicmeeyey xusuusta id wakhti buu idiin nicmeeyey oo nicmadaa waxaaye waxay daraf u tahay oy dhaxdhici id id ayaa daraf ah nicmadana madruufkii buy wadkur fi kitaabi maryama idin tabadana mudaaf xadfan oo mafcuulu bihi ah ayay daraf u tahay id oo wuxuu noqon lahaa wadkuru fi lkitaabi qisata maryama maryama qisadeeda xus oo dadka u sheeg id wakti u qisa ah oo qisadaasi wakhtigaas ay dhexdhacday wey ee wakhtigii qisada ay dhacday wakhtiga laftiisa sheeg maaha waxa loo jeedo wakhtiga iyo taariikhda aanka kamaba hadlayo wax qarad iyo dan ku tacalluqdaana ma jirto wakhtiga iyo taariikhdii ay dhacday iyo qisadaasi wax dan ay kuga tacalluqdo ee waxa qur-aanka dan uu ka leeyahay ee dadka uu sheegaya qisada lafteeda wey marka qisadaasi wakhtigii qisadaas wakhtigaa dhexdhacday qisadaa dadka u sheeg wey macnii ka weligeed ma noqoto mafcuulun bihi ama badalun min mafcuulun bihi ma noqoto waayahay tacliil ayay u soo aroortaa tacliil markay u soo aroorto xarfu tacliil bay noqotay sida laam oo kale ama darafnimay baaqi ku tahay oo mudammanun macna tacliila labadaa macnaa laisku khilaafsan yahay walan yanfacakum اlyowm id dalamtum anakum fi lcadaabi mushtarikuun walan yanfacakum اlyowma maanta waxba idin tari mayso cudurdaan id cille dalamtum dulmi baad samayseen oo id xarfu tacliil weeye xarfu tacliil marka ay noqotona xaraf bay noqotay ma ahee daraf weeyaanoo mudamanun macna tacliil mufaaji'ana way u soo aroortaa bacda baynaa wa baynamaa bayna iyo baynama gadaashoodana mufaaji'ay u soo aroortaa oo waxaa jiraa bayna sideedaba asmaada idaafada laazimay ka mid tahay weliba mufrad loo idaafeeyo mutlaqulmufradana loo idaafeeyo baynadii mufrad in loo idaafeeyo ay laasimka ahayd xataa in laga gooyo ayaan bannaanayn ayaa waxaa bannaan baynada maa in la daba dhigo oo baynamaa la yidhaahdo ama alif in la daba dhigoo baynaa la yidhaahdo mar haddii baynadii alif la daba dhigo ama maa la daba dhigo jumlo in loo idaafeeyaa laazima oo jumlo in loo idaafeeyey laazimi waayahay jumladaa loo idaafeeyey gadaasheedna id ayaa dhici iddaasina mufaaja'a weeye baynamaa naxnu juluusun cinda rasuuli illaahi id alaca calayna iddaasi mufaaja'a weeyaanoo annagoon ku talagelin ayuu nagu soo baxay wey xarfu mufaaja'atin weeye ama waa daraf iyadana waa la isku khilaafsan yahay adigu si kastooy ahaataba id ismi marka ay tahay ee daraf mubhame ay tahay jumle in loo idaafeeyaa waajiba sida xayu waxay kaga bedelan tahay id jumladii mudaafu ilayhigaa la xadfi karaa haddii la xadfana id waa la tanwiinin oo idin baa la leeyahay waayahay id marka la tanwiiniyo jumladiina laga xadfo tanwiintaa tanwiin alciwad waa annagii soo marnay tanwiinku annagii afar u qaybina tanwiinkii asmaada khaaska ku ahaa tawiilulciwad waa ka mid ahaa saddex shay buuna ciwad ka noqon jiray ciwadun can xarfin ciwadun can ismin mufradin mudaafin ilayhi ciwadun can jumlatin soomaahi ciwadun can jumlatin wuxuu gelayey id iyo idaa labadaa mawdic ayuu gelayey haddaba id haddii la tanwiiniyo jumladii baa la xadfay tanwiinkan ayaana ciwadka ah intaa markuu sheegay musanifka ayaa wuxuu raaciyey waxaa jira asmaa id la macno ah oo waxay kala macno darfu zamaannimo kow mubhamnimo labo maadinimo saddexdaasay kala mid yihiin mar haddii ay saddexdaa kala mid yihiin asmaadaa in la idaafeeyo jumlo loo idaafeeyaa bannaan haddii la idaafeeyo asmaadaasi jumlo loo idaafeeyo icraab iyo bina labada waa ku banaayin wuu soo wadaaye asmaadaa waxaa ka mid ah yowm iyo waqti iyo xiin iyo asmaadaa waa darfu zamaan mubhama maadina ah jumlo loo idaafeeyaa bannaan sida id isla markaana bina iyo icraab labadaba waa ku bannaan yahay wa alzamuu waxay laasimiyeen idaafatan idaafo waxay laasimiyeen wa alzamuu waxay laasimiyeen idaafatan idaafo waxay laasimiyeen ila aljumali alzamuu ficli laba mafcuul qaadanayo wey xayu waid ayaa labadii mafcuulkii hore ah idaafatanna mafcuuluaanigii weeye mafcuuluaani buu soo hormariyey wa alzamuu waxay laazimiyeen idaafatan idaafo waxay laazimiyeen ilaljumali jumla loo idaafeeyo waxay laazimiyeen xayu iyo waid xayu mafcuulu bihi mansuuba calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratu cala akhirihi manacmid uhura ishtiqaalu akhiri bidabat alxikaaya waagu mabniga ahaan jira dabadii saaranaan jirta lagu xikaayoonayaaye maanta mabni ma aha sidaa u garo wain yunawan haddii la tanwiiniyo lafdigii id ahaa yuxtamal waa la aqbali ifraadu in la ifraadiyo mudaafu ilayhigii laga gooyaa la aqbali wamaa shayga ka id id lamidee darfu zamaannimo mubhamnimo maadinimo kula mida kaid id ayuu la mid yahay wamaa shayga kaid id lamida macnan xagga macnaha kaid id ayuu la mid yahay xagga idaafadana oo in la idaafeeyaa bannaan id in la idaafeeyo laazim bay ahayd laakiin qolyahan in la idaafeeyo way bannaan tahay kaid buu la mid yahay wamaa shayga kaid id la mid ee macnan xagga macnaha kaid id ayuu la mid yahay xagga idaafada idaafaynta jumlo loo idaafaynayuu kala mid yahay laakiin laasimnimada kala mid ma aha oo adif idaafee kaa jawaasan jawaasnimo u idaafe nahu xiina wakhtigii jaa'a u yimid ayaa nubida la tuuray oo la xoray xiina mabniyu cala fatxa fii maxali nasbi cala darfiyati waxaana loo bineeyey jaaa nubida jumladaas ayaa loo idaafeeyey jaaa jumladeed wabnigaa u crib maanka idqad ujriya wakhtar binaa matluwi ficlin bunaya wa qabla ficlin mucrabin u mubtada acrib waman banaa falan yufanada wabni binee aw icrib ama icraab maa shayga ka id id oo kale maa shayga qad ujriya la socotiya ka id sida idoo kale loo socotiye wakhtar dooro binaa matluwi ficlin ficli mid la raaciyey ficliga oo buniya la bineeyey wa qabla ficlin waa acrib icraab qabla ficlin ficli hortii ficliga oo mucrabin la icraabay oo mubtadain mubtada hortii waman banaa ruuxa bineeyana falan yufannada lagu gef xukmin maaye halkanna wuxuu ka hadlayaa asmaadii id la mid ahaydee musanifka wamaa ka id macnanka id adif jawaasan uu ku lahaa oo wakhti iyo yowmo iyo xiino iyo ay ka mid ahaayeen asmaadaa jumlo marka loo idaafeeyo binaa iyo icraab labada waa ku bannaan yahay asmaadaa in la icraabana way bannaantaho asalkeedii hore lagu wado id in laiska waafajiye la bineeyaana way bannaan tahay waayahay binaha iyo icraabka midkee fiican musanifka wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi jumlada loo idaafeeyey asmaadani jusga ugu horaad eegi ficli mucrab ee hadduu u horeeyo ficli mudaaric buu u jeedaa oon mabni ahayn ama mubtada hadduu u horeeyo jumladu ay ismiye tahay asmaada in laiska craabaa fiican in la binayaana way bannaan tahay ficli mabni hadduu u horreeyo ficli maadi buu ujeedaa ama mudaaric la bineeyeeye in la bineeyaa wanaagsan intaasuu ku wadaa musanifka oo waxaa qira'a haadaa yowma yanfacu saadiqiina sidquhum iyo haadaa yowmu yanfacu saadiqiina sidquhum haadaa mubtada weeye yowmuna waa khabarkii oo rafcisan yowma haddii la yidhaahdaana mabniyu cala alfatxati fii maxalli rafcin maxaa loo bineeyey yanfacu saadiqiina jumladaasaa loo idaafeeyey id bayna shabbahday mar hadday id shabbahday sida id ayaa la isaga taana waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaanuu musanifka usa sheegin asmaada id la mida darafnimada iyo zamaannimada iyo mabhamnimada kula mida haddii mabni loo idaafeeyo jumlaba looma idaafayninna mufradaa loo idaafeeyey mufradkaasee mabni ah laftooda in la bineeyaa ayaa bannaan in la bineeyo waa bannaan tahay laqad taqaaca baynakum iyo laqad taqaaca baynukum laba qira wey baynu haddii la yidhahdo waa faacilkii oo la rafciyey baynakum haddii la yidhaahdana faacilkiioo mabniyu cala alfatxati fii maxalli rafcin maxaa loo bineeyey kumta loo idaafeeyo ka kasbanaya waa bina uu ka kasba mudaafka mudaafu ilayhiga bina ka kasbanaya waxaa kaloo laftii la binayn karaya ismi mubham ah weliba ibhaamka mutawaqil ku ahee ku xeeldheer haddii mabni loo idaafeeyo laftiisa waa la binayn karaa hayru iyo milu ayaa ka mid ah oo khayru haddii la idaafeeyo mabni uu ka dambeeyo in la binayaa bannaan miluna waa la mide mila maa annakum tantiquuna oo kale waa yahay inahu laxaqun mila maa annakum laxaqun milada wuxuu nacti ka yahay laxaqun ta rafcisan maca daalika fatxa lagu bineeyey maadaama maa ay ka dambayso waxaa kaloo baytu shaacira lam yamnaci sharba minha hayra an nataqat xamaamatun fii qusuuli daati arqaali lam yamnaci sharba cabitaanka hasha kama uusan reebin minha hashii cabitaan kama uusan reebin hayra an nataqat inay hadashay unbaa ka reebtay xamaamatun qolley ayaa waxay ka hadashay fii qusuulin laama dhexdooda yacni hasha markay biyaha cabbi rabtay bay qolley guuguu tira hashi way carartay saasuu ujeedaa lam yamnaci sharba minha lam yamnac ficligaa mudaaric faacilkiisa waa hayra an naaqa hayradiina fadxuu ku bineeyey waayo an ayaa ka dambayso mabni ah ismiga mutawaqilun fi libhaama laftiisa haddii mabni loo idaafeeyo binuhu kasbanayaa waa bannaanta in la bineeyo wabni bine aw icrib ama icraab maa shayga qad ujriya la socodsiiyey ka id jaryan socod oo ka id ka jaryi id id socodkeedii la mid ah wakhtara dooro binaa matluwi ficlin ficli mid la raaciyey binihii ficliga oo buniya la bineeyey ficli maadi buu u jeedaa ama mudaaric mabniya wa qabla ficlin wa acrib icraab qabla ficlin ficli hortii icraab ismigii id la mid aha ficliga oo mucrabin la icraabay oo mubtadain mubtada hortii icraab waman banaa ruuxa bineeyana falan yufanada